بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نيسابوري رحمه الله baabu fadaail اlqur'aani wama yatacallaqu bihi wuxuu ku saabsan yahay fadaa'il اlqur'aan qur'aanka kariimka ah fadaaishiisa fadlu lqur'aanna waad dhihi kartaa oo iyaduna cumuum bay faa'iideynaysaa qur'aanka kariimka ah fadaaishiisii bay ka dhigan tahay iyo wamaa yatacallaqu bihi wixii ku tacalluqa bihi bilqur'aani kariimka qur-aanka waxaa ku tacaluqa qur-aanka iyo fadligiisa axaadiistan hadda ku soo aroortay wax badan buu ka sheegay qur-aanka fadligiisana qur-aanka naftirkiisana waa caddeeyey kalaamka ilaahay ee sharafta sharafu lcilmi bisharafi اlmacluum waxa qur-aanka uu ku saabsan yahay ama uu ka hadlaayo waa hadalka ilaahi subxaanah wa tacaala loo soo dhiibay malakuljibriil lagu dejiyey qalbiga nabi moxamed sala allahu calayh waalih wasalam nabi moxamedna dadkii uu gaadhsiiyey una ta'wiiliyey u fasiray marka fadaa'ishiisaasi waxa la koobi karo ma ahee waxaanu ku kaaftoomaynaa sidayna muxaadaro inooga noqonin inta uu ka sheegay alimaamu muslim raximah اllahu tacaala fi hadihi alaxaadiidi almubaarakaat اdayibaat baabu lamri bitacahudi اlqur'aan waxaa la is-amrayaa qur'aanka in lagu dadaalo tacahudku waa ka warhayn iyo ku noqnoqosho iyo gacan ku hayn wa karaahati qowl nasiitu aayata kada inay karaahiyo tahay qofku inuu yidhaahdo nasiitu waxaan halmaamay aayata kada aayad heblaan halmaamay ama suurad heblaan halmaamay inuu yidhaahdo warkaas inuu karaahiye yahay uma fiicnayn wa jawaasi qowl inuu yidhaahdo waxaa bannaan unsiituhaa waa lay halmaansiiyey qadar allay ku dhacday oo xag allaah halmaanka iyo qadarka igaga dhacayoo qadaa wa qadar min allaahi baa dhacaye aniga qur-aan naceeb iyo muxuu ahaa xumaantaa qofka inuu isaga isku idaafeeyo ayaa la diidan yahay labadaa eray baa la kala dugi doonaayo nasiitu iyo unsiitu waan halmaamay waxay ka dhigan tahay waan ka tegey waan ka tegey qur-aankii oo waan xaqiray oo waan iska dhaafay oo dan kama gelin marka qofku wuxuu noqonayaa mujaahir buu noqon kullu ummatii mucaafa ila almujaahiriin qof la jahray xumaantii oo isku qiraayo oo caddaynaayo inuu yahay qof qur-aanka ka tegay dadka qur-aanka nisyaanka iyo ka tegitaanka iyaga xaggooda ah nacitaan iyo icraad iyo kajeesi dartii qur-aanka oga tegayna ilaahi subxaanahu wa tacaala baa eebeeyey fii suurati dahwa kale atadka aayaatuha aayaatuna fa nasiitaha qur-aankii baa intuu ku yimid baa iskaga tagtay markaasuu ilah l kadalika yowma tunsa adna maanta lagaga tagayaa taas way markaa nasyaanka asaga ah laakiin hadduu dhaho waa lay halmaansiiyey waxaa weeyaan wax walbaba qadar alluu ku dhacaa labadaas eray baa la kala duwi doonaa qaala xadaanaa abu bakr bin abi shayba wa abu qurayb moxamed ibn اlcalaa alaa waxay yidhaahdeen xadaanaa abu usaama xamaad ibnu usaamata alqurashi can hishaam ibni curwata ibni zubayr can abiihi aabihiis curwa bnu zubayr ibnu cawaam can khaalatihi caaisha um lmuminiina radia allahu canha wa umu cabdillaah alaahira almubara'a min fowqi sabci samaawaat toddobada samo ka kor baa laga soo beriyeelay inay tahay daahira cafiifa dhowrsoon qiimo badan inay tahay aayaad baa ku soo degay wixii laga sheegay ee munaafiqiintu ay hufkiyeen ay faafiyeen inuu ifki ahaa oo iftiraa iyo been ahaa oo ayagiina markaasi xumaantoodii bannaanka la soo dhigay caaishada radia allahu canha inay tahay dayiba litayib gabadh dayibadoo wanaagsan oo nabi maxamed sala allahu calayh wasalam oo ayiba zawjadiisii ah ayaa ilaahay caddeeyey subxaana wa tacaala wadayibaatu liayibiin caaisha radia allahu canha wa ardaaha ana nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalama nabigu samaca wuxuu maqlay bay tihi rajulan nin yaqra'u akhrinaya min alleyli habeenkii qof qur-aan akhrinaya habeenkii buu nabigu maqlay saxaabada nabiga waxay ahaayeen fursaanun fi nahaar ruhbaanun fi leyl habeenkiina waxay ahaayeen dad halyeeye ah oo difaaca ku jira oo horumarinta diinta iyo baahinteeda iyo ka hortagga cadowga ayay u taagnaayeen habeenkii markii la gaadhana waxay ahaayeen ruhbaan cibaado iyo daaco iyo salaatuleyl iyo qiyaamuleyl iyo qiraa'atu lqur'aan ayay u istaagi jireen markaasuu nabigu wuxuu maqlay nin saxaabi oo qur-aan akhrinaya salaatuleylkii waxaa laga qaadanayaa in qur-aanka qofka uu kor u qaadi karo keligiisa isagoo qur-aan akhrinaya laakiin biquyuudin wa shuruud waxbaa lagu qaydaa waxaa ka mid ah inuunan tashwiishinin oo uu ku dhibin qayrkii dadka kale inuunan ku dhibaynin haddaad qur-aan kor u qaadayso dad kale oo agtaada jooga ama jiifa ama qur-aan ayaguba akhrisanaya oo tukanaya inaadan ku dhibin baa shardi ah shardiga labaadna waa masala caqadiya ikhlaasiya waa in ikhlaaskeena wax u dhimin oo qofka uu isharan karo isdifaaci karo khushuucdiisa ilaalin karo ha lagu maqla ayna ka ahayn labadaa haddii la waayo dhib ma qofka hadduu qur-aanka kor u qaado waxaa kaloo ayadoona laga fahmi in la dhegaysan karo qof qur-aan akrinaaya oo qur-aanka dhagaysigiisu iyaduna ajir iyo hawaabbaa laga helaa raxmadda allana waa lagu helaa subxaana wa tacaala marka nabigaa maqlay ninkaasoo qur-aan akrinaaya faqaala nabigu wuxuu yidhi yarxamuhu allah allaha u naxariisto ayuu yidhi laqad adkaranii wuxuu ixasuusiyey kada wa kada waxaya waxaa aayatan aayad buu ixasuusiyey kuntu aan ahaa asqadtuhaa kii ridaa min suurati kada wa kada suurada hebla aayad aan ka ridi jiray oo aanan akhrin jirin oo uu nabigu halmaamay aayaddaasuu ixasuusiyey buu yidhi ninkaa qaariga ah nabiga sala allah alay slm marka u duceeyey in qofka hadduu nafci xaggiisa kaa soo gaaro walow adiga miyuuna kuula qasdine in loo duceeyaa laga qaadanayaa xadiidka maxaa yeel ninkaa markuu qur-aanka akrinaayay nabiga haqu maqlo iyo qur-aanka nabiga calayhi salaatu wasalaam tadkiir iyo xasuusin ha u noqoto midna kamuuna u jeedin laakiin nabiga markuu ka faa'iidaystay ama uu aayaddii xasuustay waa u duceeyey famaa baaluka marka qofkii aad u qastatay inaad ka faa'iidaysato ama u qastay inuu adiga ku nafciyo oo ku faa'iideeyo kaana waa sii mudan yahay in loo duceeyo yarxamuhu llah waxaa kaloo laga qaadanayaa qof xayi oo nool in yarxamuhu llah la dhihi karo allah u naxariisto qof nool oon dhimanin inta badan dadka waxay alsinadooda iyo carabkooda ku dureereen in qofka dhintay la yidhahdo fulaan raximahu llah allah u naxariisto marka laakiin isagoo noola yarxamuhu llah waa la dhihi karaa waxaa daabiga nabiga calayh salaam iyo inta laga yaqaanay saxaabadu ka barteen wuxuu ahaa haddii isagoo qaswi iyo jihaad lagu jiro uu nin saxaabada kamida uu nabigu ku yidhaahdo raximahu llah ama yarxamuhu llah allah u naxariisto qofka asagaa waa shahiidi jiray oo meeshaasuu ku dhiman jiray walidaalika cumar radi allahu canhu saxaabigii ahaa caamir ibnu alakwac markuu uu inshaadkii iyo gabaygii uu habeenkii akhriyey oo uu maqlay cumar bin khadaab oo akhri intuu yidhi uu nabiga calayi salaam maqlay man haada saa'iq raximahu llah buu yidhi waayo ninka maanta kaxeeyey ciidanka ee fahmada geliyey ee awrta toosiye kiciyey allah u naxariisteen markaasuu cumar radia allahu canhu wuxuu yidhi biabi anta wa ummi ow kamaa qaal waxaan jeclaan lahayn rasuul allaw inaad noonogu raaxayso inuu ninkaa noo sii joogo uunan markaa hadalkaasu marka ka fahmay inuu ninkan tegay waana sidii dhacdayoo waa kii mubaarasadii marxab ku dhintay amaa haddayna jihaad iyo qaswi lagu jirin yarxamu llah hadduu nabiga ku dhahay saxaabadiisa qof mida kama dhigna middaa iyada ah waa kanoo yarxamuhu llah buu leeyahy laqad adkaranii wuxuu i xasuusiyey kada wakada aayatan kuntu asqatuha aan riday min suurati kada wakada waa rasuulka ilaahay oo waxyiga ku soo degay oo qur-aanka kusoo degay ayaa mararka qaar ay dhici jirtay inuu aayad ama sami ama nisyaan ay ka gasho rasuulka calayh salaam iyo halmaan laakiin halmaankaa waa goorma bacda tabliiqi markuu gaadhsiiyo oo risaaladii uu guto oo saxaabadii uu ku wareejiyo oo ay xifdiyaan oo qur-aankii naqli uu noqdo markaas ayadaa way ku bannaan tahay inuu nabigu halmaamo laakiin wuxuu halmaamay ama xagg allah laga xasuusini ama ummaddiisii iyo saxaabadiisii baa xasuusinaya waa kii ilaahay leeyahay sanqruuka e- e- e- falaa tansa inaa sanulqi calayka falaa tansa ilaa maa shaa allah falaa tansa ilaa maa shaa allah halmaami maysid wuxuu ilaahay doona mooyeene wuxuu ilaahay doona laakiin waad halmaami oo laakiin uu gutay waajibkii nabiga calayh isalaatu wasalaam saxaabadiisi uu gaadhsiiyey marka mutawaatir buu noqday way dhacdaa arrinta iyada laakiin ma dhacayso isaga oo qur-aankii lagu soo dejiyey dadka isagoon gaadhsiinin inuu la halmaamo in la nasakhayba mooyeene ma dhacayso wax intuu halmaamo inuu sidaa ku tago iyadana ma dhacayso nusuustii kale iyo adiladii kalea xoojinaysa oo caddaynaysa qaala waxadaanaa ibnu numayr mxamed bn cabdilaahi bnu numayr qaala xadaanaa cabdatu ibnu sulaymaan weeyaane cabdatu bnu sulaymaan alkilaabi abu muxamed alkuufi wa abu mucaawiya mxamed ibnu khaazim adariir alkuufi asaguna can hishaam ibni curwata can abihi curwa bn zubayr can caaisha radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu ahaa yastamicu kii dhagaysta qira'ata rajulin nin qiradiis fi lmasjidi masaajidka gudihiisa quraan akhrinaya salaatuleyl wey faqaala nabigu wuxuu yihi raximahu llah allah u naxariisto laqad adkaranii aayatan aayad buu xasuusiyey kuntu unsiituhaa lay halmaansiiyey intaana shadriga dambe ee tarjumada ayay munaasabo u tahay kuntu unsiituhaa buu unsiituhaa lay halmaansiiyey nasiituhaa muna dhihin waa lay halmaansiiyey marka unsiitu waa lay halmaansiiyey baa dhihi waan halmaamay dhihi mayse marka nabiga waa dhegaystay qirada saxaabigaasuu dhegaysanayay marka macnaheedu waa inuu qorada kor u qaadayay ila wixii kor loo qaado umaa la maqli karaaye waa ina saa sheegnayna uunan ahayn wax dadka lagu dhibaayo warkii uu nabiga calayh salaam wixiioo saxaabadii salaatuleyl ay tukanayaan uu maqlay abuubakarna hoos buu akhrinayey cumarna kor buu oola jahraayey waaga markuu baryey buu tacliiqiyo wuxuu yidhi waa ina soo maray abuubakarow hoos baad u akrinaysa waase markaasuu wuxuu yidhi laqad asmactu man naajaytu anigu axadkii aan la koodaayey la faqaayey oo allah ah waa maqashiiyey waa i maqlay cumarna waxaa lay adiguna maxaa kuu wata jahwari kor baad u akrinaysay markaasuu wuxuu yidhi uuqidu lwasnaan ah, midka e, wasnaanka waxaa weeyaan hulmaysan ee hurda kaasaan toosinayay buu yidhi wautridu shayaan shaydaankana waan caydhinayay markaasuu nabiga alay slam wuxuu yidhi abubakar ow adigu kor wa yar qaat xoogow cumar adna hoosu yar dhig adna hoos u dhig dhexdaasaa fiican qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala qara'tu cala malikin abu cabdillahi alasbaxi imaamu daar ilhijra imaam min a'immati ahli الsunna waljamaca raximah اllah saaxib اlmadhab can naaficin mawla bni cumara in badan buu ka wariyaa naafic laba naafic buu ka wariya laakiin naafica uu saxiixaynka iyo ka wariyo waa mawla bnu cumar inta badan naafica kale ee adeerkiya ma aha suhayl bnu naafic oo kale can cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalama qaal inamaa maalu saaxibi اlqur'aan qur'aanka ninka saaxiibka u ah saaxiibulqur'aanka waa qofka xifdisan ama mar walbaba gacanta ku hayee akhrintiisa ku dadaalaya saaxib la dhahaa saaxib musaaxibka la socda mar walba qur-aanka ku daa'imaya ee ku dhegan ee akhrinaya qofkaasaa loo jeeda maalu saaxibi lqur'aan qofka qur-aanka uu saaxiibka ah ee akhriye xifdiya ka matalilibili geel buu lamid yahay almucallaqati la dabray in caahada calayhaa geelii hadduu kormeero amsakahaa xadhiggii iyo dabarkiibuu ku kormeeray oo bal inay furatay iyo inuu ka dabcay wey mar walba yuu la socdaa amsakahaa waa haysanayaa geelii oo ka fakan maayo meeshiiu ka yar dabcaba xadhigga waa dhuujinaya wa in atlaqahaa hadduu iska sii daayo waxay siriqsataba marka dambe dabarkii way furaysaayo dahabad waa tegaysaa marka waxaa weeyaan waa tashbiih almacquuli bilmaxsuus oo qur-aanka kariimkaaba waxaa lagu shabahay waxa maxsuuskee naqaano geela inta badan la dabraa geela markaa likatrati nufratihi waa dhumaayo waa inta badan uu iska dhaqaaqaa geelu <clears throat> marka geela asaga ah, weliba neefka maaratay bayrta qaba ama orodka badan ama fogaa cararka badan kaasaa usii daran oo in la dabro weliba dabarka lagu sii ilaaliyo usii bahan yahi intii la dabro in waliba dabarka lagu sii ilaaliyo sidaas weeye qur-aanko intii la dabro la barto la xifdiyo in haddana xifdigaasi aan lagu daynin waabaan xifdiyey aan la dhihine lagu celceliyo oo lagu celceliyo oo la muraajaceeyo ilaa xifdiga uu ka sugmo ilaa xifdiga uu ka sugmo oo <clears throat> markay ka hadlayaan qur-aanka iyo culumta iyo sharciga xifdigiisa saddex cunsur bay u sheegaan oo ay ka mid tahay marka hore qur-aanka ama shayga aad xifdinayso araqba ayaa loo baahanya araqba alraqba uma atarkiis uma takraar ah, waa in horta raqbo kugu jirto oo maxabe iyo jeceyl aad u qabto qur-aankii iyo waxbarashadii ay kugu jirto kadibna waxaa la rabaa waxaad baranayso od akrinayso inaad tarkiisiso qalbi maqan oo haafila oo maqan aadan ku akrinin tan saddexaadna waxaa weeye takraar inaad ku celceliso mar walbaba ood la socoto markaasuu qur-aanka kuu joogayo haddii kale waad xifdisay dena dabarkii baadaad ku ogaaninoo waa iska fakanaya waa sida mushaahidka ee macruufka ee la yaqaano wey ee qur-aanka intii la barto mar walba halmaankiisa haddana uu fakanayo ee uu tagayo qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbi wa moxamed bn muhana alcanazi wa cubaydullahi bnu saciid qaaluu waxay dhaheen xadaanaa yaxya wahuwa alqaaan yaxya bnu saciid alqaaan xaa waxadaanaa abu bn abi shayba qaala xadaanaa abu khalid alaxmar wasmahu sulaymaan ibnu xayaan baa la dhahay xaa waxadaanaa ibnu numayr moxamed bn cabdillaahi bnu numayr qaala xadaanaa abi cabdullahi bnu numayr kulluhum can cubaydillaahi bay ka wariyeen cubaydillaahi alcumari almusakar cubaydullaahi ibnu cumar ibnu xafs ibnu caasim ibnu cumar ibn khadaab radi allahu canhu alcadawi xaa waxadaanaa ibnu abi cumara qaala xadaanaa cabdurazaq ibnu hamaam asancaani qaala akhbaranaa macmar ibnu rashidin alasdiy can ayuuba ibn abi tamiim ashakhtayaani xaa waxadaanaa qutaybat ibnu saciidin ibnu jamiil albaqlaani qaala xadaanaa yacquub yacni ibni cabdiraxmaan yacquub bin cabdiraxmaan ibni muxamed ibn cabdillaahi alqaari almadani yacquub bin cabdiraxmaan ibn cabdillaah alqaariyi almadaniy xaa waa xadaanaa muxamed ibnu isxaaq almusayabi moxamed ibnu isxaaq almusayabi nisbatan ila musayab wa huwa almakhzuumiyu qaala xadaanaa anasun yacni ibnu ciyaad anas ibnu ciyaad allayfi jamiican dhammaantoodba can muusa bin cuqbay ka wariyeen kullu haaulaa'i haddana oo waad artaa mutaabacadu way kala korkoraysaa kuwaa ismutaabaceeyey meel bay iskugu tageen kuwiibaa haddana meel iskugu sii tagaya kullu haaulaa'i intaasoo dhan can bay ka wariyeen kullu haaulaa'ida waxaa loo wadaa waa mutaabaco oo maalik bay mutaabicinayaan maalik ibnu anas riwaayadaasoo naafic kama warinayo taa hore kuwan kalena dhammaantood naafic bay ka warinayaan waa nimankan ayaa leh cubaydullaahi iyo ayuub iyo eh, cabdiraxmaan ibnu cabdilqaari iyo ninka la yidhahdo anas ibnu ciyaad iyo nimanka ayaga eh, eh, waxaa ujeeda muusa bn cuqba iyo kullu haaulaai an kullu haaulaai can muusa ibn cuqba cabdiraxmaan bin cabdilqaari ayub bin abi tamiima cubaydullahi kullu haaulaai dhamma an can ibni cumar can nabi bimacna xadiidi malik maalik xadiidkiisa oo kale marka waxaa la mutaabicinaya imaam maalik midaarka xadiidku ku wareegayana naafic mawla bna cumar wey wazaada fii xadiidi muusa bn cuqba muusa bn cuqba oo dadkii wax mutaabicinayay kamida riwaayadiisa uu ka warinayo isaguna naafic wuxuu ziyaadiyey waidaa qaama saaxibu lqur'aan qofka qur'aanka uu saaxiibkaa markuu istaago fa qara'ahu billeyl salaatuleyl buu istaagayoo qara'ahu qur'aankii bileyli habeenkii buu akhriyey wanahaari maalintiina waa akhriyey dakarahu ee tadakarahu waa xasuusanaya qur-aanka asagaa wuu xasuusan waa haynaya mah kama halmaamayo waidaa lam yaqum hadduuna u istaagin yaqum bihi qur-aanka habeenkii ama maalinta una akhrininna nasiya waa halmaami waa halmaamaya qaala waxadaana zuhayr bnu xarb wa cuثmaan bin abi shayba wa isxaaq bin ibraahim qaala isxaaq akhbarana wa qaala aakharaani xadaana jariir can mansuur mansuur ibn muctamar الsulami can abi wayl shaqiiq bn salamata alkuufi can cabdilaahi cabdullahi bn mascuud alhudali alkuufi asaguna rijaalu isnaad kulluhum kuufiyuun dhammaan sanadkaasoo dhanba ragga ku jira waa reer kuufa zuhayr binu xarbi mooyeene zuhayr binu xarbi sheekhu muslim asagu nasaa'i weeyaan nasaduna waa qarya qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullah rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi bi'sa maa liaxadihim midkood waxaa u baas leh yaquulu inuu yidhaahdo nasiitu waxaan halmaamay aayata kayta wa kayta aayad heble iyo aayad helbaan halmaamay qofku inuu yidhaahdo waa arrin xun oo baas lahoo fiicneen wey bal huwa musya waa la halmaansiyeye ha yidhaahdo uusiitu waa lay halmaansiiye ha dhaho waan halmaamay marka waxay noqonaysaa atadka aayaatunaa fa nasiitaha baa kuu taalla waad ka tagtay soo ma aha wakadalika alyawma tunsaa baa ku dhigan marka ayib ninka asagoo indhoolaha imaanaya qiyaamaha isagoo indho aan buu imaanaya markaasuu calaa cali wuxuu leeyahay lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira istadkiruu qur'aana qur'aanka xasuusta ah, isxasuusiya oo akhriya oo muraajiceeya falhuwa qur'aanka ashadu ka daran tafasiyan fakashada min suduuri rijaali ragga xabadkooda ama dadka dhan baa loo jeedaaye min annacami wuu ka daran yahay geela bicuqulihaa dabarkeeda si ay uga fakato geela dabarkaasoo lagu ciday baa markaas haddaan loo dayn dabarka loo kaadinin ama lagu ogaanin wuxuu socdo marka dambe dabarka waa dabcaya waa ka baxaya marka hore waa dabartay qur-aanka waad xifdisay ka dhigan tahay laakiin xifdiga iyo dabarka muu kugu filaya maya tacaahud buu baahanya iyo kawarhayn marka geel la dabray suu u fakado waxaa ka daran qur'aanka kariimkaa ah intii la bartay lasii daayay oon la muraajacaynin qaala xadaanaa ibnu numayr qaala xadaanaa abi wa abu mucaawiya maxamed bnu khaasin xaw xadaanaa yaxya bnu yaxya walafdu lahu qaala akhbarana abu mucaawiyata maxamed bnu khaasin can acma sulaymaan bn mihraan can shaqiiq bni salamata alkuufi qaala wuxuu yidhi qaala cabdullaahi cabdulaahi bn mascuud alhudali radi allahu canhu ardaa saxaabiyun jaliil wuxuu leeyahay tacaahadu haadihi lmasaaxif ah. dadka saxaabada qur-aanka ugu yaqaanu ka mid ahaa oo nabiga mar uu sheegay saxaabadiisa rasuulka calayh salaam waa taskiyeen jiray waa caddayn jiray dadka nin walba mansiladiisu ku sheegi jiray si looga faa'iidaysto laguna qadariyo tacallamu lqur'aana min arbac afa qur-aanka ka barta markaasu wuxuu ku bilaabay cabdullahi bin mascuud radi allahu canhu ardaa laftirkiisana wuxuu dhihi jiray nabiga calayh salaam qur-aanka waxaan ka qaatay toddobaatan suuradood ayaa nabiga afkiisa ka qaatay sala allahu alayh waali wasalam oon toos nabiga oga bartay buu leehay inta kalena saxaabada tacahaduu hadihi masaaxif masaaxiftan qur-aanka loo jeedaaye wa rubamaa qaala yowma hiirina waa dhacdaa alqur'aan qur-aankan ka warhaya oo ka warhaya oo kor meera oo muraajiceeya oo la socda samidiisa iyaa badan oo qur-aanku waxaa weeyaan waa mathaani mutashaabih wey waa isku noqnoqonaya kala celintiisaas ka warhayn bay u baahan tahaye ka warhaya fala huwa ashaddu asagaa ka daran tafasiyan fakashada min suduuri rijaali uu ka fakado min annacami geela min cuqulihi isagoo ga fakanayo geela dabarkiisa soo oga fakani waxaa ka daran qofka qur-aanka u xifdiyay isagoo oga fakanayo qaala wuxuu yidhi wa qaala rasuulu llah ibnu mascuud wey nabiga calay salaam baa wuxuu yidhi laa yaqul axadukum yuuna dhihin nasiitu waan halmaamay aayata kayta wa kayt waan xifdisnaayo waan halmaamay yuuna dhihin bal huwa nusiya waa la halmaansiyee la soo maray unsiituhaa sidaa ha yidhaahdo waa la halmaansiye dhaho macnahana lafdigaasaa loo diidan yahay xumaantaas aad la jahraysay bannaanka la taagantay tusaysa inaad qur-aanka qiimaynin tusaysa qur-aanka inaad iskaga tagtay kasna oga tagtay arrintaasaa la diidan yahaye xogow cudurdaara inay kuu noqoto in alqada walqadar aad arrinta u celiso dadaalla aad muujiso qaala waxadaanii moxamed bnu xaatim abu cabdillaahi samiin albaqdaadi moxamed ibnu xaatim albaqdaadi qaala xadaanaa moxamed bnu bakrin qaala akhbaranaa ibnu jurayj cabdilmalik ibnu jurayjin qaala xadaanii cabdah ibna abi lubaaba can shaqiiq ibnu salamata alkuufi qaala wuxuu yidhi samictu ibn mascuuda ibni mascuudin cabdullahi ibni mascuud radia allahu canhu aan maqlay ayuu leeh sanadka asaguna dhammaantii kuufiyiin weeyaan ah, weliba kuufinimada waxaa usii dheer waxaa weeyaan eh, midka midkan asaga kuufiyiin wey lakiin midka soo socdaa wuxuu wataa la kale waana sheegi doonaa biidn illah kan wasaga waxaa weeyaan eh, sudaasiyaat wuxuu ka mid yahay sudaasiyaatu muslim raximahullah midka dambaan yaan ku dhumay ka dambe wadaxa kuufiyiinta ladiifo kalena way socotaa yaquul ibn mascuud baa wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu leh biisa maa lirajuli ninka waxaa u baas leh an yaquula inuu yidhaahdo nasiitu suurata kayta wa kayt suurad heblaya suura heblaan halmaamay aw nasiitu waxaan halmaamay aayata kayta wa kayta aayad helmaan halmaamay war saayuun dhihine bal huwa nusya waa la halmaansiiyey waa lay halmaansiiyey intuu dhaho hadeeda dadaalo ha dadaalo ficilkiisana yuuna noqonin inuu asaga ka suwad oga tegay ayuuna noqonin eraygiisana yuuna isku qiilin inuu qur-aanka ka sooga tegaye ha cudurdaarto ha calaacalo kadib deena qur-aanka muraajacaha ku sameeyo xadaanaa cabdullaahi ibnu baraad alashcariyu wa abu kurayb qaalaha waxay deheen xadaanaa abu usaama alqurashi can buraydin ibni cabdillaahi bn abi burda eh, buraydahaas burayda bn cabdillaahi bn abi burda wey abu burdahadu ka warinaya waa awowis wey yarwi can jaddihi wa can abi burdata awowis buu ka warinaya abu burda caamir baa la dhahaa caamir ah, abu burdat alkabiir bay ku laqabaan maanaysiisa abu alkabiir wasmuhu caamir bin abi muusa yarwi can abiihi aabihi ka warinayaa can abi muusa abu muusa alashcariy cabdullaahi bnu qays kanaa kuufiyiin ah inta badan sanadka weliba ashcariyiin wey <clears throat> abu usaamahaasoo qurashiya ah mooyeen iyo abu qurayb alhamadaani inta kale waa waxaa weeyaan kuufiyiin ashcariyiin wey can nabiyi sala allahu alayh wasalam <clears throat> nabiga calayh salaatu wasalaam uu ka wariyey qaala nabigu wuxuu yidhi tacahadu hada alqur'aan qur'aankan kariimka ah ka warhaya fawaladii nafsu muxamadin biyadi nabigu waa dhaaranayaa biduuna an yuxlaf asagoo la dhaarinin ayuu dhaaran wayna bannaan tahay qofka inuu dhaarto shay xaqa oo runa uu ku dhaarto asagoon dhaaraba la dhihin asagoo saadiqu lmasduuqah runna a nabiga calayhi salam ilahay ba ku abuura oo fidro oga dhigay ummaddiisa iyo muxuu ahaa mu'miniintana ay sidqiisa runtiisa ay og yihiin ayuu haddana dhaaranaya nabiga sala allah calay wasalam mawduuca iyo wuxuu la hadlaayo ayuu xoojinayaa fawa ladii nafsu muxamadin biyadi nabi muxamed naftiisa allaha gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartayn lahuwa qur'aanka ashadu daran tafallutan tafasiyan iyo tafallutan waa isku mid oo soo marray min alibili geel fii cuquliha dabarkeeda ku jira walafdu xadiii libni baraad xadiidka lafdigiisa ibnu baraad baa iska leh ibnu baraadku waa sheekhu muslim cabdullahi ibnu baraad alashcari abu kurayb bay la isla warinaayeen waxay ka mid tahay alimaamu muslim raximah llahu tacaala miisada uu leeyahay siduu cinaayo u siiya alfaada iyo iskhilaafka ruwaadda baabu istixbaabi taxsiini sawt sawtka in la qurxiyo way fiicanta bilqur'aani qur'aanka qur-aanka markii la akrinaayo in codka la hagaajiyo oo qofka codkiisa intuu hagaajin karo u hagaajiyo codkaa wanaagsan iyo qurxinta qur'aanka kariimka ah wuxuu keenayaa khushuuc wuxuu keenayaa tadabbur wuxuu keenayaa macnihii qur-aanka in maarata la dhuuxaansado loo soo jeedsado ayuu keenayaa oo qof qur-aanka si quruxsan u akhrinaayo saamaynta uu kugu yeelanayo kuguma yeelanayo qofka kale kuguma yeelanayo marka taxsiinu sawti bilqur'aan in qur-aanka sawtka lagu qurxiyo qaala xadaanaa camru naaqid camr bnu bukayr wa zuhayr bnu xarb abu khayama qaala waxay yidhahdeen xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can zuhriy moxamed bnu muslim can abi salamata zuhriy can abi hurayrata radia allaahu canhu yabluqu bihi nabiya xadiidka nabiguu gaarsiiye mawquuf may ahee war nabi weeyaan nabiguu gaarsiiyey oo qaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa adina allah ilaahay ma dhagaysto lishayin wax maa adina suu u dhagaysto linabiyi nebi yataqanaa ku sawdaynaya oo qurxinaya codka bilqur'aani qur-aanka kariimka ah, maa adina allah middaa hore waa naafiya ta labana waa masdariya maa adina allahu lishay ilaahay ma dhegaysto maa adina suu u dhegaysta linabiyi nebi yataqanaa ee yaxsunu sawtah sawtkiisu yuxsinu sawtah sawtkiisa qurxinaya bilqur'aani qur'aanka aanka jamhuuru lmuxadisiin yataqanaadaa waxay ku fasireen yuxsinu sawt sawtkiisa qurxinaya suu ilaahay u dhegaysta qof qur'aan akhrinaaya oo codkiisana qurxinaya suu alle u dhagaysto ee uu jecel yahay ay ilaahay uma dhegaysto qof kale uma dhegaysto alimaamu ibnu cuyayna sufyaanka raawiga xadiidka warinaya isagu ytaqanaa wuxuu ku fasiray yastaqnii bilqur'aan qofka qur-aanka aan ku deeqtoobin yataqanaa ay yastaqnii bilqur'aan laakiin e, e, waxooga waa ku jirtaa raakakaa sidaa jamhuurta ay ku tageen weeyaan oo xadiidkii ahaa fi saxiix ku sugnaa laysa minaa man lam yataqana bilqur'aan ayuu sidaa ku fasiraa laysa minaa man lam yataqana bilqur'aan qofkaan qur'aanka qurxinin oo ka sawdkiisa aan ku qurxinin iska dareeriyo oo si maarata faal iskaga akhriya <clears throat> qofkaasi laysa mina buu nabig alai salaam marka laysa mina man lam yataqana sa wuxuu ku fasiray man lam yastaqni bilqur'aan qofkaan qur-aanka ku deeqtoomin oo waxaan qur-aanka ahayn indhaha u taaga oo qur-aanka maaragtay u arka inaan meel lagu gaaraynin innaga mid maaha macnaha waa sax macnaha waa sax laakiin lafdigan maanta ma sidaasaa lagu fasiray jamhuurtu siah maaha bay leeyihi laakiin macnuhu waa sax oo qofkaan qur-aanka ku kaaftoobin haddee wax kaloo kaafiraya ma jirto ah, cilmi kugu filan caqiido kugu filan camal kugu filan xigmo kugu filan ilaahay maxabadiisa iyo jaceylkiisa iyo ehelkiisa inaad ka mid noqoto khaasatuhu kugu filan janno inaad ku gasho kugu filan hadday noqoto adduunyana dee diintaasi qur-aankaa qofku ilaahay siiya maciishatan dayiba ayuu ku noolanayaa nolol wanaagsan buu ku noolaanoo ilaahay sacaado iyo liibaan buu siinayaa masaaqadana ilaahay baa u barakeenaya marka intaba kugu filan qur-aanka kariimka in la yidhaahdo laakiin qur-aanka qur-aanka caruurta qur-aanka akhrisanayo hadallada khatartay dadku ka hadlaan qaar bay ka mid tahay ah, ay dhahayaan ilmahan maaragtay meeshun ha ku haynine iskuulka geeya waxbarasho geeya waxbarashadii buu ka habsaabay ilmihii weli waxbarasho ma la geeyey lama geynin intaasoo dhan qur-aankii waxbarasho looma yaqaano qur-aanka khatarteeda leh oo caqiidada taabanaysa wey caqiidaday taabanaysaa qur-aanka kariimkaa ee mashriq iyo maqribba lagu furtay ee wixii maaragtay xikme iyo faa'iide iyo cilmi ahaa ee laga istinbaaday laga soo saartay ay harbi iyo sharqiba cilmi u soo doonteen ayagoo gaalo ah ayagoo gaalo ah ay u soo doonteen xadaaradii ugu weyneed ee adduunka soo marta waa xadaaradii andalus iyo xadaaradii islaamka iyo xadaaradii khulafada ee laga qaatay qur-aanka kariimka ah iyo cilmiga iyo waxyi laga qaatay madaxdii xilligaa jirtay carruurtooda waxay u soo diri jireen islaamka inay wax u banaan ayuu soo diri jireen oo dhihi jireen carruurtaas hanoo bartaan ayay dhihi jireen marka qur-aanka unbuu ku jiraa shay walbaba qur-aankaas kariimka ayaa macno walba iyo faa'iido walbaba maa faradnaa fi lkitaab shay oo ilahay leh marka in asagii la yeeso aqoon la-aan bay keenaysaa aqoon la'aantaasna haddii caqiida xumo kusii darsato waxaa imaanaysa in laguba gaaloobo ayaa dhacaysa wey saasaa dhacaysa dhinaca kalena markii xaqiiqada laga hadlo aruurta iyo awlaadda muslimiinta diintu waa fara badan tahay cilmiguna waa badan yahay qur-aanka kariimka xifdigiisa waxaa ku xiga fasirkiisa iyo fahamkiisa waxaa ku xiga tafsiirkiisii oo la barto waxaa ku xiga sunnadii fasiraysay oo la barto cilmiga kale iyo shareecada kale oo dhan oo dhammaan qur-aanka u khidmaynaya baa ardaygan sugaaya adduunyada laftirkeeda waxyaalo badan oo ka mid a ah, culummada waxay dhahaan furuudu kifaayaat buu ka mid yahay oo in la helo adibaa iyo dhakhaatiir in la helo muaha muhandisiin la helo in waxbarashooyin tacliimtan kala duwanee cimaaratu lardi intaba ayadu laftirkeedu shareecadeenna way qabtaa oo ogashahay marka waxaasoo culuum ah oo waxbarasho ah ilmaha uu sugayaa macalinka waxbaraya marka ha ku xisaabtama asaguna asagana ha ku xisaabtama qur-aankii baa laga cararaya intaa tiraa ilmaha inaad jilbaha gashato oo uuna gacanta agtaada u fadhiyo oo waalidka kula boodo u maarata baara xurdayso indhaha ku guduudiso sax maaha waxaa jirta sinu tacliim baa jirta waxbarashadu sini bay leedahay da' bay leedahay silsilay leedahay markuu intaa jiro qur-aanka inuu xifdiyo markuu intaa jiro haddii de carruurta yaraan u geeyo intaa markuu gaaro inuu qur-aankii kasii gudbo oo cilmi kale kusii darsado hakada ayaduna waa wax maaratay xaqiiqo oo waaqici oo laiska dhatiri karin wey marka in waxaasoo dhan isku daraan raba dadkana aan laa tuciinuhum cala shaydan buu nabig alay salaam hayaan ha uu kaalmaynina ninkii intuu ku dhacay xumaanta ay saxaabadu dhaheen akhzaahu llah dulli allaha ku rido ayay dhaheen markaasuu nabigu wuxuu yidhi laa tuciinuu calaa shaydaan shaydaankaa dulli la rabe haddaad habaar ugu sii dartaan shaydaanka suu rabay bay noqone ha uu kaalmaynina sidaasoo kaley noqono dee dadkii oo marka horeba iska dhowdhow ahaa oo xogow maaragta adduunyadii indhaha ku hayay oo lahaa ilmahaada muxuu noqon doonaa iyo muxuu kuu qaban doonaa haddii haddana meesha lala yuurursado waxaa imaanaysa hadhow inuu waalidkii hadalla ka soo baxaan oo khatarba geliya marka arrintaas sabab ayaa loo noqonin caruurta si tayale waxaa loo baro horeyna ha loo socodsiiyo qala xadaanii xarmalata bnu yaxya qaala akhbaranaa ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahbin almasriy qaala akhbaranii yunus ibnu yaziid laili xaa xadaana yunus bn cabdilacla qaala akhbarana ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahbin almasriy qaala akhbaranii camar camr ibnu alxaarif ibnu yacquub kilaahumaa labaduba can ibni shihaab bay ka wariyeen bi hada isnaad qaala wuxuu yidhi kamaa yadanu linabiyin qaalaha bay ku fiicneed mutaabaco wey kamaa yadanu linabiyin laba isuu u dhagaysto ilaahay linabiyin nebi yataqanaa bilqur'aan qur'aanka ku luuqaynaya ku sawdaynaya taqanigan taxsiinu sawd unbaa loo jeedaa ee ma aha inuu qur'aanka ka baxo xaddi loo baahnaa oo uu gaaro deena alxaanta iyo laxanka hinaha iyo heesta halka inuu gaadho lama rabo oo qur-aanka jijiididiisii iyo sawdkiisa qaabka loo akrinaayo uu shabaho sida heestoo kale inuu shabaho lama ogolo ah, jiididaan loo baahnayn la jiido maxay fatxadii alif aan loo baahnayn ay ku taagmi dammadiina wow aan loo baahnayn ay fuuli muxuu aha kasradiina ya aan loo baahnayn ay ku jiidmayso noocyahaas looma baahna aga waxaa la rabaa un taxsiinu sawt oo qurxin qur-aanka la qurxinaayo maca muraacaati axkaamihi isagoo la ilaalinayo axkaamtiisii iyo addihiisii iyo macnihiisi iyo tajwiidkiisi linabiyin marka waxaad garanaysaa inuu caam yahay nabi baa la yidhi nabigeena keliya marka khaas ku ah jamiicu alambiyaa waxyigii lagu soo dejiyey ay akhrin jireen si marka akrinayaan oy codkana u qurxinayaan ilaahay si uu dhegaysto axad kale ooma dhegaysto yataqana bilqur'aani qur'aankana maanta looma jeedo qur'aanka furqaan keliyahe bilqur'aani ee bimaa yuqra'u min alwaxyi waxa la akhriya ee waxyi ah ka tawraati limuusa wa injiil liciisa wazabuur lidaawuud wasuxufi ibraahima wa muusa marka furqaan limuxamed sala allah aleh wasalam yataqanaa bilqur'aani caam way marka qur'aankaasi qaala waxadaanii bishr bn xakam qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu muxamedin qaala xadaanaa yaziid bnu lhaadi yaziid ibnu cabdilaahi ibnu usaamata alleyti almadani yaziid bnu cabdillaah ibnu lhaad can ah, muxamed ibni ibraahiim ibnu xaariin an abi salamata zuhri can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu annahu abaa hurayra samica rasuul allah nabiga calayhi salaam buu maqloo yaquulu leh maa adina allaahu ilaahay ma dhagaysto lishayin wax maa adina suu u dhagaysta linabiyi nebi xasani sawti sawd quruxsan yataqanaa ku luuqaynaya ama ku sawdaynaya bilqur'aani qur'aanka oo yajharu bihi la jahlaaya yajharu bihi yataqanaa bihi marka maa adina lahu nabiyin xasani sawdkaasi waa sifa xasanu sawt sifa kaashifa wey yataqanaa bilqur'aan iyo xasanu sawt waa isku macnow qaala xadaanii ibnu akhii ibnu wahbin ibnu akhii ibnu wahbin ibnu wahbi walaalkii wiiluu dhalay ayuu leeyahay muslim ibnu wahbi waa cabdulaahi ibnu wahbi almasri wiiluu adeeru yahay yaa ii warray buu leeyahay wasmahu axmed axmed binu cabdiraxmaan ibnu wahbin axmed binu cabdiraxmaan binu wahbin qaala xadaanaa cammi adeerkay buu marka leeyahay adeerkay adeerkii waa cabdullaahi bn wahbi marka qaala akhbaranii cumar ibnu malikin wa xaywat bnu shurayxin can ibnulhaadi waxaan soo maray ibnulhaadi yaziid yaziid bn cabdillaah yaziid ibn cabdillaahi <coughs> allaythi almadani bihada alisnaad milahu sawaa kaa wax lamida mutaabaco wey sawaan waxba aynan kaga duwanin waxba aan kaga duwanin wey oo ninka la yidhaha cabdulcasiis bin moxamed gaarawardi ninkaasaa la mutaabacinaya waxaa mutaabacinaya xaywa binu shureex milawda waa sidaa marka wa qaala wuxuu ziyaadiyey oo ninkan la yidhahdo xaywa binu shureex uu ziyaadiyey xaywe iyo camar way sa socdaane cumar binu maalik iyo xaywa binu shureex oo mutaabacinaya ninkaa la ah, soo maray sanadka hore ninkaa sanadka hore ku jira ee mutaabacinayaane cabdilcasiis binu moxamed la yidhaahdo waxay yidhaahdeen ina rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama ayay dheheen walam yaqul samica samica muuna dhihin ah, samica anahu samica rasuul allah abi hurayra muuna dhihina wuxuu yidhi qaala abu hurayra an abi hurayrata qaala ina rasuula allahi ah, walam yaqul samica waana laba siiqo qaala waxadaana alxakam bnu muusa qaala xadaanaa hiql ibnu ziyaad asaksaki hiql ibnu ziyaad asaksakiy an awsaaciyu afwan alawsaaciyi cabdiraxmaan bin camr alawsaaci imaam shaam can yaxya bin abi kaiir yaxya bn kaiir alyamani can abi salamata azuhri can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi maa adina allahu ilaahay ma dhagaysta lishayin wax ka adanihi dhagaysashadiisa linabiyi nebi uu dhagaysta oo kale nabiga oo yataqanaa bilqur'aani qur'aanka ku luuqaynaya yajharu bihi la jahraaya qaala waxadaanaa yaxya bnu ayuub waqutayba bnu saciid wabnu xujrin qaaluu saddexdaa imaamba waxay dhaheen xadaanaa ismaaciil huwa bnu jacfar can muxamed bni camar can abi salamata zuhri can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu can inabiyi sala allah aleh wasalam mila xadiidi yaxya bn abi kaiir hayra ana ibna ayuuba ibna ayuub oo yaxya bnu ayuub oo sheekhu muslim ah qaala isagu fii riwaayati wuxuu yidhi kaidnihi maa adina lahu ilahay ma dhegaystanayno irshayd kaidnihi ah, marka kaidnihi iyo kaadanihi ay ku kala duwan yihin ah, dhegaysi baan hadda la wadaa qaala xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana cabdاllahi bn numayr xaaw xadaana ibnu numayr qaala xadaana abi cabdالlah qaala xadaana malik ibnu anas wahuwa afwan malik ibnu miqwal can cabdاlahi bn burayda cabdالlaahi ibnu buraydata can abihi aabihiisoo burayda ibnu xusayd radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allah alay slam wuxuu yidhi ina cabdallaahi ibna qays cabdullaahi ibnu qays aw ilashcariya buu yidhi ashcari waa shaki labada waa isku mid ashcarina waa asaga cabdullahi ibnu qaysna asaga wey ucdiya waxaa la siiyey mizmaaran cod qureex baa la siiyey asalka mizmaarka aalatulahwi waxyaalaha muusikada ee la qaraace ee sawdka leh ee quluubta iyo saamaynta ku yeeshae jadaabka ayaa mizmaar la dhihi jiray oo aan la ogolayn saamaynta uu ku yeelanayo iyo mujuunka uu wato iyo inta badan waxa ka aagdhow eh ama heesaa ama haweena daraaddeed baan loo ogolayn mizmaaru shaydaan baaba la dhahaa laakiin codkii quruxsalaamaha lagaga soo qaaday tashbiiha ucdiya waxaa la siiyey mizmaaran sood qureex min mazaamiiri aali daawuuda nebi daawuud cod qureexiisa oo kale aaligaas maanta waa iska muqxam daawuud baa loo wadaa nabiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nin cod quruxsan buu ahaa markuu zabuur akrinaayo codka uu ku akrinaayo aad buu u quruxsanaa xagga cod qureexa ayuu u haystay sida codka qureexa isquruxsane daawuud oo kale ayaa la siiyey buu yidhi nabiga calayh salaatu wasalaam abuu muusa alashcari waana mucjiza min mucjizaati nabiga calayh salaam iyo waxyiga iyo nubuwada iyo risaalada xaqnimadeeda wuxuu ka sheekeynaya nabiga calayh salaam daawuud daawuud iyo nabiga inta udhexaysa nabiyullaahi daawuud calayhi wacalaa nabiyina wacalaa jamiic anbiya asalaam inta udhexaysana waad ogtahay waa aad u fog tahay ayuu ka sheekeynaya inuu cod quruxsanaa waxyuunbaa lagu ogaan karaa qaala waxadaanaa daawuud ibnu rushayd daawuud ibnu rushayd alhaashimi mawlaahum albaqdaadi qaala xadaanaa yaxya ibnu saciid ibnu aabaan qaala xadaanaa alxa ah, alxata bnu alxa waa suduuq bay dhahaan saduuqun yudi saduuqun o saduuqun yuqdi marka mutaabacaad baa hadda lagu keenay oo darajadii mxuaha mawduucu muslim hadda waxba looma ma intana waa soo martay xadiidka isagoo e, hadda dariiqan horaa kusoo martay qaala wuxuu yidhi an abian abi burdata ayuu ka wariyey abu burdata wasmuhu caamir waan soo maray abu burdata bin abi muusa can abi muusa alashcariy cabdullahi bnu qays qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi liabi muusa wuxuu ku yidhi low ra'aytanii haddaad i arki laheed wa ana astamicu anoo dhegaysanaya liqiraa'atika qiradaada albaarixata xalay to qur-aanka aad akhrinaysaa xalay anoo ku dhegaysan haddaad i ogaan laheyd oo arki laheed la farixta jawaabtaa maqan waad ku farxi laheed haddii laqad uutiita waxaa lagu siiyey mismaanan sood qureex min mazaamiiri aali daawuuda nabiyullaahi daawuud cod quraaxiisi oo kalea ayaa lagu siiyey marka waa bishaara qofka wanaaggiisa in loo sheego waa iska fiican tahay oo la yidhahdo walla adi mid maxasintaasad leedahay haddii la yidhaahdo haddii gaar ahaan aan loo arkaynin inuu xogow cujbi iyo isla weynan iyo isla kala tag uuna ku dhacaynin xoogow tashjiic bay keenaysaayo waxaa la dhahaa caajilu bushra almumin caajil bushra almu'min qofka mu'minka bishaaradiisii oo loo dadejiyey bay ka mid tahay inay dadka ahlulkhayrka ahlulfadliga qofka wanaaggiisa ay u qiraan marka nabiga calayh salaam wuxuu leeyahay xalay waa ku dhegaysanaya codkaadoo waxaa lagu siiyey nebi daawuud codkiisaoo kale waa manqaba waa ammaan waa fadli aad u weyn abuu muusa alashcari ilahay ku manaystay gaar ahaan weliba waxaa si caama ah loo sheegaa ashcariyiinta riwaayo kale waa ka nabiga calayh salaam ile qolada la yihahdo ashcariyiinta marka annagoo safara habeen aan meel degno oo hadda qolo walba ay meel degto habeenkii salaatuleelka loo istaago meesha ashcariyiinta ay degeen waan garan buu yidhi qiraanka qur-aankoodaan ku garan buu yidhi codkooda codkoodaan ku garan buu yidhi nabiga calayh salaam guud ahaan saasay ahaayeen abu muusa alashcarina si gaara ah loo ammaanay baabu dikri qira'ati nabiyi sala allah alay wasalam nabiga akhrintiisi baa la sheegaya suurat alfatxi uu akhriyay suuraddaasi yowma fatxi maka maalintii maka la furanayo markuu soo socday maka la furashadeeda ku soo socday buu suuradda akhriyay rasuulka calayh salaam waxay soo degtay suurat alfatxi suuradda la yidhaahdo bacda rujuuci nabiyi sala allahu caleyh wasalam min sulxi lxudaybiya caama saadis alhijri sanadkii lixaad oo hijrada markuu nabiga ka socday maka ka tagay xudaybiya oo uu loo diiday inuu maka galo nabiga calayhi salaatu wasalaam marka soo noqodkii dambe oo maka nabiga calayhi salaatu wasalaam walidalika cumar uu leeyahay afatxun huwa yaa rasuul allah markii isaga oo nabiga calayhi salaatu wasalaam cumar waa kii ka xumaa ee si khalada uaartay u qaatay ee heshiiskii uu nabiga kufaaru quraysh la galay ee la yidhi sanadka maka ma gelaysaan iska noqda saddex boqol iyo dhowr intaasoo kilomitr ay soo socdeen cumraysan maysaan sanad kale noqdani sanad dambay noo tahay imaada tii nabigu iska ogolaaday sin dagaal ooga dhicin xaramka ilaahay dhiig ugu daadanin arrinta ayada ah heshiis weyn oo hadda kadib laisdhex mari karo oo dacwada iyo diinta la faafin karo oo masaalix badan laisdhaafsan karana waa la galay taasuu nabigu fiirinayay sala allahu aleh wasalam sii socodkii marka la sii socday ayay suuradda soo degtay cumar buu nabigu u yeeray waa ku dul akhriyay nabiga calayh isalaatu wasalaam afatxun huwa yaa rasuul allah ma fatxi bay ka hadlaysaa makay la furin doona haa buuyi nabiga sala allah aleh wasalam markaasuu nabigu taxqiiqan linasri <clears throat> nasrigii iyo guushii uu ilaahay suuraddaa noogu sheegay inay saxaabadu ay maka geli doonaan iyaga oo muxalliqiin ah ruus muqasiriin waxba ka baqaynin ayuu nabiga akhriyey suuraddii isagoo saaran hashiisii taasoo ka sheekeynaya xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana cabdullahi bn idriis alawdi wawakiic ibnu jarax ibnu arraasi can <clears throat> shucbat bn xajaaj alwaasidi can muaawiyata bni qura mucaawiyata bni qura bnu iyaas almusani min cuqalaa'i innaas buu ka mid aha dadka ugu caqli badan oo aqdiyada iyo qadaha iyo firaasada in aad loogu yaqaano caqli badan buu ahaa qaala wuxuu yidhi samictu cabdallah cabdallah ibnu muqafal almusani radia allahu canhu saxaabiyu mashhuur ayaan maqlayoo yaquulu leh qara'a annabiyu nabiga calayhi salaam baa wuxuu akhriyey caama alfatxi sanadkii maka la furtay fii masiirin lahu socod uu socday oo maka kusii socday suurat alfatxi suuradda inaa fatx la yihahdu akhriyey calaa raaxilati asagoo hashiisii saaran farajaca markaasuu celceliyey fii qira'atihi qiradiisa tarjiic tarjiica waxaa weeyaan tardiidu sawti fi lxalqi tardiidu sawti fi lxalqi sawdka oo ku noqnoqda dhuunta ayaa la yidhaahdaa tarjiic la yidhaahdaa oo hamzadii ama aliftii soo noqnoqod tiraahda saa tiraahda sida qof maalan socdo oo kale ama ordaayo oo kale ama wuxuu saaraa la saalteeyey isagana hadlaaya isagoo hadlaaya ayuu saalteeyey marka aabuu dhahaya sidaas weeyaan wuxuu nabigu calayh salaatu wasalaam qur-aanku uu akrinaayey hashar way socotaa dheefgeelo oo socda oo nabiganu korka saaran yahay deena uu lulmaaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam qiradii uu akrinaayay maxay noqonaysaa tarjiic bay noqon inuu codkii uu laalaamo oo isgedgediyo ama uu maaragtay eh, sawdkii cunaha uu sidaa ugu noqnoqdo ayaa ka ratimaysa taasna waa qaabka iyo nidaamka uu nabigu ku socday iyo qiradii uu akrinayo oo iswaafaqay taasay noqon macnahaasaa u badan in culimmada ku fasiraan qaarkood waxay ku fasirayaan taxsiinu sawtkii iyo tajwiidkii iyo qiraacadii uu qur-aanka akrinaayey iyo sidii uu muduudda nabiga calayh salaam iyo u akrina taasa yay aheedoo cod gaar ah oo nabigu uu ku akhrinayay bay aheedna way dheheen laakiin kollaba lama ogolo mubaalaqada iyo in xadda la gudbiyo lama ogolo oo ilaa xaddul alxaan ay gaadho taas waa la diiday qaala mucaawiya wuxuu yidhi lowlaa annii anigu haddaanan akhaafu ka baqaynin an yajtamaca calaya annaasu dadka inay igu soo aruuraan haddaanan ka baqaynin markaan saa u akhriyo oo ama layaab ama codkaiyo quraciisa ama ummadda ay deen igu soo diraan oo aniga deen wax ligu soo diro oo lay buunbuuni haddaanan ka baqaynin laxakaytu waan ka sheekayn lahaa lakum idinka qira'atahu qiradiisii mucaawiya wuxuu ka warinayaa sheekhiisii oo saxaabi ah cabdullah ibn muqafal cabdullah ibn muqafal baa u sheegay cabdullah ibn muqafal asagana sidaasuu yidhi oo siduu nabigu u akriyey baan u akrin lahaa wuxuu u sheegay oo baray mucaawiyata binu qura mucaawiyana wuxuu leeyahay waxaan iskaga daayay dadkan ka baqi inagu soo didaan waxadaana moxamed bn muhana alcanazi abu muusa wa moxamed bn bashaar qaala ibn muhana xadaana moxamed bn jacfar xadaana shucba can mucaawiyata bni qurata ibnu iyaas almuzani qaala wuxuu yihi samictu cabdallahi bni muqafal baan maqlay oo qaala yidhi ra'ytu rasuula allahi sala allah alay wasalam nabigaan arkay yowma fatxi maka maalintii maka la furtay calaa naaqatihi hashiisa asagoo saaran hashi nabiga calayh salaam magaceed alqaswa waxaa kaloo la dhahaa alcadba labada waa isku magac isku mid weeyaan oo hal hashaan bay leeyihiin cadbana waa la yidhaha qaswana waa la yidhaha hashi nabiga sala allahu alayh waaalih wasalam baqashii nabigana duldul ah, duldul baa lishi dameerkiisina cufayr ayaa la dhihi jiray seeftiisina dalfaqaar dalfaqaar baa liishi seeftii nabiga sal slam ayib hashiisi asagoo saaro yaqra u akrinaya suurat alfatxi qaala wuxuu yidhi faqara'a wuxuu akriyay ibnu muqafal cabdullaahi isagoo nabiga tilmaantiisuu ka maqlay u akrinaya wa rajaca markaasuu sawdkiina celceliyey fa qaala mucaawiyatu wuxuu yidhi lowla annaasu dadku haddaanan ka baqaynin inay igu soo aruuraan la akhadtu lakum waxaa inii qaban lahaana bidalika aladii kaa uu dakarahu ibnu muqafal sheegay calimnali uu ka sheegay ama waan aqrin lahaa akhadtu bimacnaa qara'tu waanayna maqashiin lahaw waxadaanaahu yaxya bnu xabiib alxaariiy qaala xadaana khaalid bnu xaariin xaw xadaana cubaydullahi bnu mucaad qaala xadaana abi qaala xadaana shucba bihada lisnaad naxwa wa fii xadiidi khaalid bnu xaariin qaal calaa raaxilatin yasiiru hal buu nabigu saaraayo yasiiru waa socday wahuwa yaqra'u suurat alfatxi buuna nabiga akhrinayay sala allah aleh ali wasalam akhrintaa uu suurat alfatxi marka akhrinaayo uu doortay waxaa weeyaan nasrigii iyo guushii ilaahay u ballanqaaday iyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala u oofinaayo tiibuu saxaabada maqashiinayaa oo ku akhrinaya sidaasaana dhacday si sahlan baa maka gacanta loogu dhigay wixiioo wax warba aynan helinba oo aynan waxna maqal waxna aynan arkin kuwii soo yarbaxay ee waardiyaha ahaana gacanta lagu qabtay abuu sufyaan uu ka mid ahaa maka waa kii marka si sahlan gudaha loogu galay ee markii dambena iyagana isdhiibeen reer maka oo ay noqotay caasima almuqadasa markay halleeyeen oo intaasoo sanaa ay ku dheganaayeen oo ku ciyaareen sanadkii sideedaada hijrada yaa maka almukarama gacanta muslimiinta soo gashay ilaa qiyaami saacana sidaasay ahaanaysaa ilaa xataa yaatiya amrullah amarka ilah u ka yimaado oo qof muslima la waayo wax soo xajiye la waayo xabashi ay marka dambe ku ciyaarto ay kacbada jajabiyaan marka waa mar isku dhammaatay arrintu qaala baabun baabun wuxuu ku saabsanyay nusuulu sakiina xasiloonidii iyo sakiinadii soo degiddeeda liqira'ati alqur'aan ay u soo degayso sakiinadu macaani dhowr bay u qaybsantaa asakiina almacnawiya wsakiina alxisiya fi xadiidi qaali ibnu xaari qaala cala raaxil kasiir wahuwa yaqra'u suurat alfatxi ayib waxbaan ka tagnay ya ya ya xadiidki waay وxadaثna yaحyى بن xabيb alxاariثي miya qala xadaثna khالد بن xاariث xw xadaثna cubayd الlah بن mعاad xadaثna abi qala xadaثna شhucba bhada الاسناad marka waa mutaabaca mucaadkaasna waa mucaad بن mعaad الcambri الbsri وفي xadiiثi khالد بن xاariث qala calى raxilati yasir wa yaqrأu suraة الفتح baabu نuزuل sakiinati sakiinadan mid macnawiyaha jirta oo qofka qaariga ee qur-aanka akrinaya akhrintaasna ay la socoto tadabur macnaha qur-aanka la socda oo dhuuxansan khushuuc la socoto qalbigiisa xaadirinaya qur-aanka taxliilkiisa iyo taxriimkiisa wacdigiisa iyo waciidkiisa tarqiibkiisa iyo tariibkiisa qur-aanku arrimuu ka hadlaya marka qur-aanka asaga asagaa ah, qofka la socda macaanidiisa ee qalbigiisa uu xaadirka yahay istishcaar iyo dareen kalaamka ilahi inuu akrinaayo <clears throat> ay qalbigiisa ku weyn tahay qofka qalbigiisa waxaa kusoo degaya sakiina xasilooni saameyn bay ku yeelan khushuuc baa kusoo degi dareen baa yaa qalbigiisa gelaya sakiinada iyo xasiloonidaasi waa midda koobaad macnahi waa wey sakiino xisigaa jirto oo marra waa malaa'igta qur-aanka la soo degta ama qur-aanka akhrintiisa sababtiisa usoo degta marra waxaa weeyaan makhluuq ilaahay uu yaqaano oo xasiloonidaasi iyo sakiinadaasi ayay markaas uu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaba dhigay makhluuq waaye culimmadu wax badan bay ka hadlaan waa wax makhluuqa oo ilaahay uu keeni oo malaa'igtuna ay la socoto waaye sakiinada iyada ah. sakiinadaas marka marra malaa'igta ah marra xasilloonidaas ahee muuqaalka iyo jurmiga leen arki doono wax iftiimaaya oo nuuraaya oo samada ka soo degaayo oo malaa'igtuna ay musaaxib la tahay ee qalbiga qofkaasi qur-aanka akhrina xasilinaysa soo degaysaee barakada iyo khayrka wadata ayaa laga hadlayaa waa intaba waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala ahbaranaa abu khaymة زuhayr bnu mucaawiyaa bnu xudayj اjufi abu khaymata الzuhri alkufi ah, abu khaymata زuhayr mhm. bnu mucaawiya aljufiy can abi isxaaq اlhamadani camr bn cabd اlah abi ninkii la wey can اlbara albara bnu xari wey kan ibnu maligi ma albara bnu xari bnu cadiy ansaariyun awsiyun bnu aws qaala wuxuu yidhi kaana rajulu nin baa wuxuu ah yaqra'u kii akriya suurat alkahfi suuraddaa suurat lkahfi la yidhaahdo akrinayay ninka isagaa waxaa inoo imaan doonta saxaabigii jaliilkaah useyd binu xudayr inuu yahay wa cindahu farasun faras baana agtiisa ahaa marbuudan la dabray faras la xidhay oo la heeraaray bishatanaynin laba xarigna lagu xidhay faraska quwadiisa iyo xooggiisa hal xarig ma celin karo laba xarig buu ku xidhan yaha ku heeraaran yahay faraskaasa agtiisa ku xidhan meel beertiisii oo timirta lagu engejiyo oo timirta la dhigo ayuuna markaasi yuu joogaa oo faraskana ku xidhan yahay isagana uu ka agdhow yahay fataqashatu waxaa dabooshay saxaabigii qur-aanka ahrinaayey saxaabatun daruur daruur baa ku soo dhowaatay oo dabooshay oo ku dhowaatay fa jacalad waxay guda gashay daruurtii taduuru inay wareegtaduuru inay wareegayso saa u wareegayso wa tadlu soo dhowaanayso waa wax socda oo wareegi oo haddana soo dhowaanaya shaya yar yar u soo dhowaanaya wa jacala farasuhu faraskiisiibaa marka wuxuu guda galay yanfiru minha inuu ka cararayo ilan xayawaanka ayagu inaga arkinba ma arkaan mararka qaar qubuurta waxaa ku jira ee la cadaabayayba ilaahay u muujiyaaba laakiin nabiga faraskiisa isagoo socda calayhi salaam oo qubuur ag maraaya faraskii nabiga alay slam waa kay diday ee nabiga uu ka dhacay sala allahu aleh wasalam markaasuu yidhi qubuurtan waa la cadaabaya marka faraskii wixii bay aragtay markaasay carcarartay xarigiiba waa ku xiran tahay saasay u wareegaysanaysaa falamaa asbaxa markuu waagi baryey ata nabiya nabigii buu u yimi saxaabigii radia allahu canhu nabiga calayh salaam buu u yimi fadakara dalika arrinkii buu lahu nabigu u sheegay faqaala nabigu wuxuu yidhi tilka sakiira war waxaad aragtay waa sakiinadii tanazalad way soo degtay lilqur'aani liajli qur'aani qur-aanka dartiiba usoo degtay qur-aankaad akhrinaysay ayay malaa'igta usoo degtay sakiinadii socotay ee nuurkaheed ee qalbiga binu aadamkana xasiloonida gelinaysay ayaduna waatan waa arkaysaa muuqaalkaasu ahaa malaaigtina way la socotay malaaigta inay la socotayna riwaayad soo socotaa sheegaysa tilka almalaa'ika tanazalat lilqur'aani ba usoo degtay buu nabiga alayh isalaatu wasalaam marka in malaa'igtu ay arki karaan aaxaad albashar dad basharka kamida inay arki karaan oo awliyada iyo muminiinta iyo saalixiinta in mararka qaar malaa'igta ay arki karaan oo nabiga saxaabadiisa oo ah saalixiintii iyo sidiiqiintii iyo awliyadii adduunka wax soo maray ee uga awliyaysanaa aha way arkeen malaa'igta qaar bay qaarkood way arkeen ama guriga nabiga calayh salaam oo imaalay ama isaga oo acraabi nin aan la garanayn iska soo dhigay ama markii jihaadka iyo ghazawaadka ay ku jireen ay arkaan maarata malaa'igta dagaal ka qaybgaaleeshay ka badriga uxud way arkeen iyo arrintanoo malaa'igtii qur-aanka usoo degaysay ah marka waa saaxibuulkaraamaat min karaamaati alawliyaa ayay ka mid tahay in saxaabiga u arkay sakiinadii iyo u arkay malaa'igtii karaama min karaamaati alawliyaa way ka mid tahay tuhbitu bihi annusuus alnaqliya nusuusta naqliga min alqur'aani wasunna intaba way sugaysaa waana calaa madhabi ahlisunna waljamaca wasalafu saalix sidaasay qabaan inay jirto karaamaat lilwliyaa'i awliyadana waa muminiinta mutaqiinta ah wey qofka asagoo saalixa oo muttaqi ah oo daaco iyo khayr iyo wanaag ku caanbaxay lagu yaqaano hadduu wax mukhawaariqulcaada oo aan dadku inta badan ayna u baranin lagu arka ama uu sheego ama uu dhawaarka ama aan maqlay u yidhaahdo tusadaq waa laga rumaysanaya waana karaamaa la leeyahay laakiin qof qariban oo haddana karaamo sheeganayo qofka asagaa mutalabis wey intuu sixir iyo xumaan soo iyo fal iyo khuraafo iyo wax kujuraafa uu soo qastay oo faraha la soo galay ayuu haddana shaati cad kuu xidhay oo awliyadii baa kamid ahay safka kuu soo galay lannahu saaxir baa tahay qof in la dhaha raba ma jirto marka waa in la kala fahmaa bayna wliyaai araxmaan wa wliyaai shaydaan allah raxmaana awliyadiisa uu yidhi aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun iyo awliyaau shaydaan oo ayaga laftirkooda shaqadooda iskaleh oo buubi karo ordi karo wax samayn karo wax inasaraxadin kara intaba way jiraan waxadaanaa ibnu muana bnu bashaar wlafdi ibn muana qaala xadaana muxamed bnu jacfar qaala xadaana shucba can abi isxaaqin qaala samictu lbara yaquul qara'a rajulu nin baa akhriya alkahfa suurat lkahfi wa fi daari daaba suuradda suurat lkahfi la yidhahdee maalinta jumcada ah ay sunno tahay in la akhriyo nuur baa isqabanaya ilaa samada nuur baa isqabanaya marka suuraddaasuu akhrinaya fi daari daaba laakiin kama dhigna in suurat lkahfi keliya ay sakiinada usoo degto ee ninka asaga ah waaqacatulcayn weeye xaaladda marka uu joogay suuratulkaafi uu akrinayey waxaa soo degtay marka fi daari daaba daabad baa faras buu ahaaye ayaa xaafadda iyo boloodka booska ku xidhnaa fa jacalad waxay guda gashay faraskii tanfiru ina carcararaysa ah, fa nadara wuu fiiriyey ninkii qur-aanka akrinayey war faraska muxuu la carcararaya hadduu xaggan fiiriyeyba fa idaa dabaaba wuxuubaa arkayba dabaabatun buu arkay dhado dabaabadu waa dhadada waxa aroortii xilliga qabowga ah iyo dhulka qabowga ah dhadhaa la dhahaay geedaha iyo buuraha iyo cayd ahaanteed modi roob da'aya roobna aan ahayn ayaa waxaa la dhahaa dabaaba dhadawey ow saxaaba ama daruur buu yidhi qad khashiyadu dabooshooo kuba soo dhawaatay buu arkay oo meelihii kaleo dhan ka muuqanin asaga uun saaran wa fi daari yuu arkay qaala wuxuu yidhi fadakara dalika lilnabiy nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalam markuu haalbaryey faqaala nabigu wuxuu yidhi iqra fulaan war aqri qur-aanka iqra fulaantan hadda waxay ka dhan tahay waana imaan doonta saddex jeer in lagu yidhiye war maxaad u akrin weyday wey iqra fulaan alla maxaad u akrin weyday low qara'tah maxaa u sii wadi weyday sakiinadan ha soo dhowaato dhulkaba ha soo degtee fa inaha sakiina waxaad aragtay waxay ahayd sakiinadii iyo xasiloonidii tanazalad way soo degtay cinda alqur'aani qur'aanka aad akhrinaysa agtiisa aw tanazalat lilqur'aani qur-aankii u soo degtaye akhri oo maxaad u akhrin weyday buy nabig calayh isalaatu wasalaam asagana wuxuu ku cudur daartay wa abu daawuud sulaymaan bnu daawuud dayaalisi qaala waxay dhaheen xadaanaa shucba ibnu xajaaj alwaasidiy can abi isxaaq asabeec camar bn cabdillahi alhamadani qaala wuxuu yidhi samictu lbara albara ayaan maqlo yaquulu le fadakara naxwo hayra anahumaa qaalaa tanquzu mutaabacadan labadan ismutaabacaynaysa oo cabdiraxmaan binu mahdiy abu daawuud ayagu waxay dhaheen faraskiisii oo wuxuu arkay tanfiru iyo riwaayada horehe tanaq tanquzu tanquzu tanquzu macnaheeduna waxaa weeyaan tahubu boodaysa boodboodi oo boodi oo ordaysa marka tahubu iyo tanfuru wey oo ordaysa wey qaala waxadaanaa xasan bnu caliy alxulwaani waxajaaj bnu shaacir wataqaaraba fi lafdi qaala waxay dhaheen xadaanaa yacquub bn ibraahiim yacquub bn ibraahiim bnu sacad ibnu ibraahiim ibn cabdiraxmaan bnu coof aلzuhriy qaala xadaanaa yaziid bnu lhaadi ana cabdاllahi bnu khabaabin xadaa ana aba saciidin alkhudriyi xadaa ana usayd bnu xudayr radi allahu canhu waardaa aaabiy jliil alansari alkharaji axad nuqaba dadkii aabada baycat lcaqaba ayuu ka mid ahaa baynamaa huwa laylatan habeen usayd bnu xudayr oo habeen yaqra'u akhrinaayo qur'aanka fii mirbadihi karoorkiisii meesha timirta iyo markii beerta la soo gooyo la dhigo yaa mirbad la dhahaa halkaa isagoo qur-aanka akhrin id jaalad waxaa oraday oo wareegaysatay farasuu faraskiisii faqara'a qur-aankii buu sii akhriyey uma jaabad haddana ukhraa mar kale ayay oraday waa yaraa muse waa yaabay faqara'a haddana qur aankiibuu buu akhriyey uma jaabad markaasay haddana wareegaysatay faraskii aydaa mar saddexaad qaala usayd wuxuu yidhi faqashiitu waxaan ka baqay an tada'a inay ku istaagto yaxyaa wiilkii yaxyaa ahaa usayd binu xudayr wiilku dhalay wey waa ninka isaga loogu kunyeeyo usayd waxaa la yidhahdaa abuu yaxya abuu yaxyaa la yidhahdaa isagoo yar oo meeshan jiifa yaan ka baqay buu yidhi faraskan ordaaya inuu kuma istaagaba faqumtu ilayha markaasaan istaagay xaggii faraskii fiiri maxay ka cararaysaa fa idaa milu dulla daruur oo kale <clears throat> ayaa muuqata fowqa ra'si madaxayga korkiisaba waxaaba saaranba waxaa daruur moodo fa idaa fiiha gudaheeda haddaan saa u fiiriyey amhaala suraj mataramakis waxaad moodaaba ka iftiimaya fanuusiha waaweyn ee iftiinka badan ayaaba waxaad mooddaa ka muuqdo oo saa maaratay oga dhex muuqdo iftiimaya nuuraya waaba nuur dhan wax guuraya oo iftiimaayo wey oo nuuraya arajad haddaan istaajiyo qur-aankii arajad way kortay oo kor bay aaday filjawi hawadaysaa u sii aaday socotay oo socotay xataa maa araaha ilaa aan ka arkin ilaa iga libidhay qaala wuxuu yidhi faqadawtu calaa rasuuli illah nabigaan ku kallahay calayhi salaatu wasalaam waa nin soo jeeda wuxuu arkaya waa soo jeed ayuu malaa'igtii iyo sakiinadii iyo xasiloonidii iyo nuurkii ku arkay markaasuu nabigaan u tagayo faqultu ku id <clears throat> yaa rasuul allah baynamaa ana albaarixa anoo xalayta min jawfi leyl habeenka gudihiisa iska akhrisanaya wardigaygii aqra'u akhrinaya qur-aanka kariimkaa fii mirbadii xeradayda iska dhex jooga id jaanad waxaan ororday farasii faraskaygii faqaala rasuululahi sal slam baa wuxuu yidhi iqra' ibnu xudayr oo maxaad u akhrin weyday yay ka dhigan tahay qaala faqara'tu waan akhriyey uma jaanad markaasi haddana wareegaysatay aydan mar kale nabi allow faqaala rasuululahi wuxuu yidhi sal allah alay wasalam iqra ibna xubayr haddaad akhrin laheed waa usii akhrin weyday qaala faqara'tu waaman ku noqdo waan akhriyee uma jaalad aydan faraskiiba haddana orday faqaala rasuulula sal slam baa wuxuu yidhi iqra ibna xubayr waa amar laakiin laga wado maxaad u akhrin weyday ayaa la yidhi qaala faqara'tu waan akhriyeye uma jaalad aydan faraskiibaa orday waayey oo ilmahaygi faqaala rasuula sal slam uma jaalad ayda faqaala rasuulula sal slam wuxuu iqra ibna xubayr qaala fansaraftu nabi alla waan joojiyeyoo waan ka soo gadoomiy wa kaana yaxyaa wiilkii yaxya ahaa yaa qariiban wuxuu u dhowaa minhaa faraska khashiitu waxaan ka baqay an tadaw inay ku istaagto saasaan u joojiyay quraan akhriskii haddaan fiiriyey fa ra'aytu waxaan arkay mila dulla daruur waxaad mooddo oo korkayga kor saaran fiiha amhaala suraji faynuusya waxaad moodana ay ka dhex muuqdaan carajad markaasay kortay filjawi hawada xataa ma araaha ilaa aanaan arkin bay qarsoontay faqaala sakiinada maanta malaigtana waa la socotaa tilka almalaa'ika malaa'igtii weeye kaanat tastamicu waxay dhegaysanaysay laka adiga adiga ku dhegaysanaysay oo kuu soo dhowaanaysay way muuqatay marka marka way u muuqatay ilaa qur-aanka marka la akrinaayo malaa'igtu way dhegaysataa in badanoo kamida ah laka way iska qarsoon tahay lama arko laakiin qofku ilaahay door waa u muujin karaa subxaana wa tacaala ninkaa marka ilahay baa u muujiyey indhuhu saaraan waa arkay <clears throat> karaamo kalena waa lahaa saxaabigu walow qaraata haddaad sii wadi lahayd la asbaxat waxay waa bariisan lahayd yaraaha annaasu wixii dadka ay wada arkayaan maa tastatiru minhum ayna iska qarinayn sakiiradii intay soo degto yaa waaga markuu baryo dadka wada arki lahaayeen buu nabig sala alla alay slam hadaad wadi lahayd saasuu nabig alay salaam marka xaalad markaa dhacday iyo karaamo ninka ilaahay u muujiyey bay ahayd ee kama dhignaanin qof kasta oo qur-aan akhriya inay sakiinada ay inta ku soo degto hadduu wado wadana waagi u beriyo wixii meesha ay fadhideen la arki kama dhigna waxaa weeyaan xaaladda ninkaas yaa laga hadlayay hadda iyo umuurta ninkaasoo nabiga calayhi salaatu wasalaam u muujiyay allah subxana wa tacala u muujiyey <clears throat> yaa sheegi kara karaamadii kale usayd bin xudayr rag baa farasa taagan maasha allah haye markii nabiga ka laabteen isaga iyo cabaad bin bashir radi allahu canhuma nabigay la fiidsadeen habeen oo muddo la joogeen mugdi bayna ahayd hadday ka tageen rasuulka calayh isalaatu wasalaam oo ay baxeen ushoodii inta markay ay baxeen hortooda waxaa ka baxay iftiin nuur ayaa hortooda ka baxay wah nuurkii bay ku socdeen ku socdeen ku socdeen ku socdeen cidahooda markay ku kala leexanayeen nin walbaba nuur baa la leexday nin walba nuur baa raacay oo la leexday marka waxay kamid tahay karaamaday kamid tahay iyaduna bacdu wuxuu ku saabsan yahay fadiilatu xaafidi qur'aan qofka qur-aanka xifdisan fadliga uu leeyahay ee akrinaya xaqa tilaawa aladiina aataynaahum lkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi xaqa tilaawa waxaa weeyaan akrinta maca tadabburin waalcamal qur-aanka oo la akriyo tadabur iyo dhagay iyo mxuu ahaa fiirsi iyo xad qalbi xaadira lagu akriyo haddana lagu camal falo qur-aanka waxuu ka hadlaayo saasaa la rabaa waxyaalo badan buu nabiga ka sheekayy sala allah alayh alih wasalam qur-aankan waxaa la rabaa inuu tajsiid jidhkeena inuu ku sameeyo isbedel oo inagii qur-aanka uu saameyn ugu yeeshay sidii nabiga sala allah alay wasalam kaana khuluquhu lqur'aan qur-aankii nabiga calayh salaam hadduu qaatay akhriyey tadaburay macnihiisii uu ku dabaqay naftiisii oo dhanba waxay noqotay qr-aan bay noqotay marka qof walbo inaga naga mida waxaa la rabaa inuu miisaankaasi saaro oo uu yidhaahdo qur-aanka asagaa ku tahay laba shay baana la rabaa in laiska ilaaliyo markuu nabiga ka hadlayay calayh salaam qofka qur-aanka ah ee xaafidka ah in la karaameeyo oo la weyneeyo shareecadii bay ka mid tahay oo ina min ijlaalillahi tacaala ikraami ina min ijlaalillahi tacaala ikraama lishaybati lmuslim waxaamil alqur'aan hayri alghaali waljaafi ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid a ah qofka qur-aanka xifdisan oo la weyneeyo oo la karaameeyo maxaase la yidhi hayr alghaali waljaafi guluwi lama ogolo in qur-aankii la bartay guluwi lagu sameeyo oo xadda lagu gudbo oo dhaqangelintiisa hadday noqoto xadda lagu gudbo oo qiraa'adiisa hadday noqoto xadda lagu gudbo oo xuduuddiisa hadday noqoto la gudbo alghaali tilka xuduudullahi falaa tactaduuha waljaafi jufuwu lama rabo oo taqsiir iyo gaabin in lagu sameeyo qur-aanka oo meeshii la dhaqan gelin lahaa qur-aankii aan dhegba birig loo saynin qur-aanka waa la akhrinayaa dhaqankiina waa dhinac qur-aankii la akrinayana waa dhinac taas ayadaa waxaa weeyaan waxaa dhici karta inuu wabaal iyo halaag iyo musiiba iyo cuquuba ayay noqoto meesha ajir iyo wanaag la filaya ayay noqonaysaa marka xujo weyn baa ku oogan dadka ehlu qur-aanka xujo weyn inay noqdaan maca safarati alkiraami albarara soo socota iyo inay ku shabahmaan umaalu ka maalilkelbi labadaasba labadaasba way dhacday qof qur-aanka aayaadkii yaqaana oo ehil lagu shabahay iyo qof qur-aankii u yaqaana malaa'igtii lagu shabahay waa laba shay oo kala fog haddee faariqana waxaa weeyaan altadbiiqu waalcamal ha intaa weeyaan waxaa loo jeeda waxaa weeyaan qur-aanka barashadiisu camalfalkii weeya dhaqangelintii weeyaan middaa weeyaan middaa weeya midda nuurka ah middaa way midda saamayn kale middaa way midda mujtamaca bedelaysa middaas weeyaan qaala xadaanaa qutayba bnu saciid wa abu kaamil aljaxdari fudayl ibnu xusayn kilaahumaa can abi cawaanata qaala qataada xadaana abu cawaana can qataada can anas bni malikin can abi muusa alashcari radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi mahalu lmu'mini mu'minka tilmaantiisa alladii yaqra'u lqur'aana qur-aanka intuu mu'min yahay oo iimaan leeyahay buu haddana qur-aan ku darsaday maalul utrujah baasha utrjada la yidhahdoo kale wey utrunja oo nuun la akriyana waa la akriyaa utrjana waa la yihahdaa manno oo fawaakihd oo qudaar oo la cuno oo labadan sife ee soo socota inay iska leedahay riixuhaa dayib udugeeda waa carafteeda way udgoonta wa dacmuhaa dhadhankeeduna waa wax la dhadhansado la cunee dayibun iyaduna waa macayn labadaa wasfi bay leedahay riixuhaa ayib wa dacmuhaa ayib soo maarta marka riixda waxaa wata qur-aankaa wata riixda waxaa wata qur-aanka ama akrinaysaa ud udeyga wata dami dhacmigana waxaa wata iimaanka daqa dacma aliimaan man radya biاllahi raba wabiاlislaami diina wa bimuxamedi sal اllah alay wasalam dacmu liimaan iimaanka dhadhankiisa marka iimaankii oo dhadhana waa leeyahay riixdii oo qur-aankiina waa leeyahay marka baashaasa lagu tilmaamay waxaa la yidhi riixuhaa ayib wa dacmuhaa ayib udugeedana waa udgoon yahay dhadhankeeduna waa macaan sidaas weeyaan qofka muminka dhadhankii iimaankana waa leeyahay udgoonkii qur'aankana waa ka soo udgaayaan wa maalu lmumini muminka tilmaantiisa alladii laa yaqra'u lqur'aan aan qur-aanka akrinayn maalu tamra timir oo kale weyn timir baa lagu shabahay laa riixa laha timirtu udgoon ma leh wadacmuha dhadhankeeda inuu xulgun waa macaanya marka qofka qur-aanka iimaan wey iimaan buu leeyahay oo dhacankii iyo dhadhankii iimaanka waa leeyahay laakiin udgoonka qur-aanka ka maqan soo maarti qayb dhan buu marka laayahay wa maalu lmunaafiqi munaafiqa tilmaantiisa alladii yaqra'u lqur'an qur-aanka akrin inuu qur-aanka baran karo oo xifdin karo oo uu qur-aanka maaragtay ka garanaysaa munaafiqa munaafiqa ama faajirka yaqra'u lqur'aanka qur waxyaalaha udgoon ee laursanaysan kala saarsaaro riix waa udugeedu dayibun waa udgoon yahay wa dacmuha dhadhankeedana murur khalaal wey haddaad tadhao waan goosanayaa reexaanadan iyo geedkan udgoon aad gashato khalaal aha wey laakiin way udgoonta caraf bay leedahay muwaafaqan marka wax udgoon bua ka soo baxaya qur-aankii ah laakiin qalbigiisaa qalbi kharaar ah oo iimaan ma leh oo macan ma leh oo dhadhan ma leh waa khayr dhinac kale markaad ka fiirsan laakiin qur-aanka kariimka ah qofkii qaata wax laan dhigi maayo qofkii qur-aanka akriya wax laan dhigi maayo munaafiqii baaba ka faa'idaysta oo udgool lagu tilmaamay munaafiqii baaba udgool lagu tilmaamayba soo maarta marka wax la-aan kuma dhigin waxba la-aan muuna dhigin munaafiqii walciyaadu billah ilahay naga badbaadiya dhammaanteed dayib wamahalu lmunaafiqi aladii munaafiqii laa yaqra'u lqur'an qur'aan akhriyay munaafiq gelabgelaba wey qur-aanna ma yaqaano waana munaafiq gaal ah ka mahali lxandala qara dameeraadoo kale weeyaan laysa lahaa riixun udug ma leh yani udug waxaa laga wadaa riixun ayib baa laga wadaa udug bay leedahay laakiin udugkeeda qarbuun waay maasha qaradameeraadka suur bay leedahay ee waxaa laga wadaa laysa lahaa riixun ayib udug carfoon ma leh wadacmuha dhadhankeeduna murun ahwe kharaar wey qaradameeraadka ah, bahalkaas muxuu ahaa qaraho kale u egyahay sida qaraho kale w qofkaan aqoonin waa qaninaya laakiin kharaar wey beeralaydaa garanaysa meelaha beeraha iyo hubiyaha iyo meelaha waa ka bixi jirta qaala xadaanaa hadaab binu khaalidin qaala xadaanaa hamaam hamaam binu yaxya bnu dinaar albasriy hamaam binu yaxya xaw xadaanaa muxamed bnu muhanaa qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can shucba bn xajaaj kilaahuma can qataada bihada isnaad mila ayra ana fi xadiii hamaam badla munaafiqi alfaajir oo maalulmunaafiq meesheedii maalulfaajiri wey waa faajir xarag oo waxaan reebi jirin oo xaaraan iyo xalaal ay iskuguma tahay qur-aankana yaqaana qur-aankana yaqaana ah, kaasa waxaa la yidhi marka wuxuu la mid yahay alxandala ah, qur-aanka hadduunan aqoonin xandala ayaa lagu tilmaamay hadduu qur-aanka yaqaanana maxaa la yidhi rayxaana baabu fadli lmaahiri bilqur'aan qofka qur-aanka xifdisale maahirka ku ah mahaaradu waxaa weeyaan waa xifdiga qur-aanka qofka uu itqaaniya mutqinka almaahir bilqur'aan waladii iyo midka yatatactacu fiihi qur-aanka ku noqnoqonaya ee akhrintiisa iyo muraajacadiisa iyo ay ku adag tahaye ku noqnoqon mar walba ee aayadda kor taagan ku celcelin himo caaliyaah iyo dadaal iyo juhdi buu ku bixinaya laakiin ma xifdisna labadaasaa maanta laga hadlaya labadaba me ajir baa lagu sheegay xadaana qutayba bnu saciid wa maxamed bin cubayd alhubari jamiican can abi cawaan alwadaax qaala ibnu cubayd xadaana abu cawaanata can qataada ibnu ducaama asadusi can zuraarata ibni awfa can sacad bni hishaam can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi almaahiru bilqur'aan qofka qur'aanka maahirka ku ah xaafidka ku ah maca safarati lkiraami lbarara oka quyuuddii iyo arrimihii baa la socda siduu martabadaa caaliga u helo ehlulqur'aan waa inuu yahay almaahiru bilqur'aan maca safara safarada maceediwi alkiraami lbarara oo qur-aanka malaa'igta keenta ayaa safara la yidhaahdaa liannahaa sufara bayna allahi wa bayna alkhalqi ilaahay subxaanau wa tacaala iyo khalqigii jibriil baa hogaaminaya malaa'igta kale la socotay asafarat alkiraam albarara ee baariyaashaha wladii midka midka kuwaasuu xagga ajirka iyo hawaabka iyo maciyada ayuu macooda yahay wladii yaqra'u lqur'aana qofka qur-aanka akhrini wayatatactacu fiihi laakiin ku celcelinaayee ku adag yahay wa huwa calayhi shaaqun waana dhirayaa lahu ajara laba ajar buu leehay ajru lmashaqa culayska ka haysta qur-aanka ee mar walbaba aayaddan xifdi ku celi kaa fakatay ku celida ku haya kikicinaya mashaqadaa u ka soo gaaraysa ajir buu ka heli kow kowna uu alfaad qur-aana akrinaayana akhrintaasna ajir buu ka helayaa laakiin labada ajiri uu leeyahay waxaa ka sii badan qofka xaafidkaee maca safarati gaari maca safarati alkiraami barara kaa la yidho waa garaadagos wey garaadagos weeyaan oo malaa'igtiibu asaga kaamaceeda la mushaaxaya macoodiiyo ajirkoodii buu leeyahay ajirkiisii waaxid iyo itneen iyo nis iyo nisfeen midna lama dhihin macduud iyo tiraba laguma sheegin kan asaga waa fakaday ajirkiisa waa tegey hadduu ilaashado ouna iska hallaynin iska baabi'inin iska fool xumaynin uuna iska wasakaynin waxadaana moxamed bn muhanna qaala xadaana ibn abi cadiyin moxamed bn ibrahim can saciidin xadaana abu bakr ibn abi shayba qaala xadaana wakiic can hishaam distiwaayi hishaam bin abi cabdillaahi sambar kilaahuma can qataada bhada isnaad waqaala fi xadiidi wakiic wladii yaqra'u wahuwa yshtadu calayh qofka qur-aanka akrinaayo wahuwa yshtadu calayh uuna ku daray ku adag yahay lahu ajraani laba ajir buu leeyahay intaa qur-aanka uu akrinaayo ee uu ku celcelinaayo ee uu dhibaayo ajirkaas labada ajir buu leeyahay baabu istixbaabi qira'ati alqur'an cala ahli lfadli wadxudaaqi fiihi wain kana alqari afdal can almuqri calayhi ayuu ka hadlaya halkaa noo joog wallah aclam bilahi towfiiq sala allah wasalam cala nabiyina muxamed